بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبواب أصول الفقه أبوابها عشرون بابا تسرد وفي الكتاب كلها ستورد وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما أو خص أو مبين أو مجملون أو ظاهر معناه أو مؤولون ومطلق الأفعال ثم ما نساخ حكما سواه ثم ما به انتساخ كذلك الإجماع والأخبار مع حضر ومع إباحة كل وقاع كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل والترتيب للأدلة والوصف في مفت ومستفت عهين وهكذا أحكام كل مجتهين bismi illaahi araxmaan araxiim cashirkeennu maanta waa hordhac ma aha usuululfikhigii muqadimadii markaan kasoo hordha ka soo baxnay ayuu inoo sameeyey usuululfikigu inta baabuu yahay kolka waa magacyo uun magacyuunbaa laynoo tirinaya magacyadii baaba aan sharxi doonay labaatan baab oo usuululfikhiga magacyadoodii buu inoo sheegayaa labaatankaa baab magacyadooda hadda dusha kasii qabo magaca u horeeyaana cashirkeenna u horeeyuu kuu noqon doonaa in allahu tacaala abwaabu usuuli usuulilfiqhi usuululfiqhiga baababkiisu iyo baababkii lagaga warbixinayay weeyi abwaabuhaa baababka usuululfiqhigu cishruuna baaban waa labaatan baab oo tusradu laysraacraacinayo wa kulluhaa gebi ahaantooda satuuradu waa la soo aroorin doonaa fil kitaabi kitaabka dhexdiisa ayaa lagu soo aroorin doonaa labaatanka baabba aan kugu keenaya wa tilka taasi aqsaamu lkalaam waa kalaamku qaybaha uu leeyahay uma amrun waa amarkii wa nahyun iyo nahyigii uma lafdun iyo lafdi weeyi lafdiga oo cama caam ah ow amase khasa khaas ah ow mubayanun waa mubayankii ow mujmalun iyo mujmalkii ow daahirun ama daahirka ku ahaa macnaahu macnihiisu ow muawalun ama se lagu awilayey wa mulaqu afcaali afcaashii rasuulka weeyi sala allahu alayhi wasalam afcaalu saaxibi shariica uma maaka weeyaan nasakha nasakhaya xukma nasakha nasakhay xukman xukun xukunka oo siwaahu isaga ka soo hadhay waa naasikhii uma maaka weeyi bihi bisababihi kaa sababtiisa inta sakha ku nasakhmay ka nasakmee kaa hore ku nasakmay waa mansuukhii markaa halkuu mansuukh ka odhan lahaa buu uma maa bihi intasakha kuleeyahay kadalika kaa waxaa lamida alijmaacu ijmaacii iyo walakhbaaru akhbaartii oo maca xadrin xadri miciiya manci miciiya wa maca ibaaxatin ibaaxa maceed a kullun mid kastaaba waqaca wuu dhacay oo kitaabka dhexdiisu dhici doonaa uu sugnaaday kadaa kan waxaa lamida alqiyaasu qiyaaska muطlaqankiion la kala qaadayn licilatin cillo loo qiyaastay fi lasli asalka ku sugan wa tartiibu tartiibkii weeyi liladilati adilada la kala tartiibinayey walwasfu tilmaanta weeyi iyo wasfiga fii muftin muftiga la tilmaamayo wa mustaftin mustafti la tilmaamayo kaasoo cuhida lasoo ogaaday wahaakada kan waxaa la lamida axkaamu kuli mujtahidin mujtahid kaste axkaamtiisii ayaa mida buu ku yidhi labaatankaa baab ayuu sheekeenu khayr allaha siiye toddoba bayd kusoo ururiyey toddoba bayd waa kitaabkao la bilaabayo la dhamaynaya markaa halkuu ku dhammaan doonaa kitaabku axkaamu kuli mujtahidin kolka waa baabashi unba waa lasoo khulaaseeyey khulaasadan yaree u horeysa ardaygaa isku imtixaana markuu kitaabku dhameeyo kitaabku markuu ku dhamaada inta yar lala soo baxaa markaad aragto aqsaamulkalaam wa tilka aqsaamu lkalaam waa baabkii koobaad aqsaamulkalaam waxaad is adoon kitaabka eegin dusha ka sheeg uma amrun buu ku yihi waa baabka labaad amarka bal isku qiyaas isna muxuu amar ahaan jiray muxuu faa'iideyn jiray wa nahyun waa baabka saddexaad uma lafdun camo waa lafdiga caamka ah ow khasa ama khaaska ah waa caam iyo khaas maxay ahaan jireen ow mubayanun ama waa mubayan ow mujmalun ama mujmal mubayan iyo mujmal maxay ahaan jireen ow daahirun waa miduu daahir yahay macnaahu macnihiisu ow muawalun iyo mid muawaloo la awilayo wa mulaqu afcaali ereygan mulaq ah sheekhu beydku ku buuxsadaye walafcaalun buu uga jeedaa walafcaalu iyo afcaashii rasuulka alku ka odhan lahaa wa mulaqu afcaal ka yidhi afcaasha ah uma maaka wey nasaa nasakha xukman xukun siwaahu isaga aan ahayn shaygu isma nasakho shay kalu nasakhaa xukunkiisa xukunan ahayn ka nasakhay uma maaka wey bihi bisababihi isaga sababtii intasakha ku nasakhmay waa mansuukhii kadalika ijmac ijmaacii baa lamida ijmaaco maxaa tahay wاlahbaar akhbaartii baa lamida oo maca xadrin xadri micii iyo maca ibaaxatin ibaaxa maceeda xadrigi iyo ibaaxadna waynu garanaynaa aslu ashyaa ma alibaaxaba mise aslu ashyaa maxaynu kusoo dhiganay xadrig waa midkee kulun waqaca beydku iskaga buuxsaday intaa yaree kulun waqaca ah kadaa kan waxaa lamida alqiyaasu qiyaaskii muطlaqanki iyo la kala qaadayn qiyaasku ama qiyaasu dalaale ha noqdo ama qiyaasu cilo ha noqdo ama qiyaasu shabe ha noqdo waynu soo dhiganay wa tartiibu liladila tartiibin la kala tartiibiyo adilada walwasfu iyo tilmaan fii muftin qofka muftiga a ah la tilmaamo wa mustaftin qofka mustaftiga ee fatwada dalbaya la tilmaamo kaasoo cuhudda la ogaaday wahaakada kan waxaa lamid a ah axkaamu kulli mujtahidin haddaba culima labaatankaa ah baab ayuu sheekhu halkan inoogu soo ururinayaa waa iska hor dhac yar oo kooban oo kitaabka uu ka sameeyey weeyi wax adagood odhanaysid xukun baa lagala soo baxayaa iyo si adagoo wax loo fahmayaa ma jirte macnuhu suu iskugu kaa qabanayunba hadda lagaa rabaa sideebaad u macnayni waa toddoba bayd toddobadaa bayd saaad u macnaynaysid axkaamay xambaarsan yihiin oo kale ma jirto oon ahayn un muqadimadaa laguu soo hormariyey masaladan in lasoo hormariyo baabka lasoo khulaaseeyo ama kitaabka la khulaaseeyo culimadu weligeedba way qabeen waxaana laga hadlayaa caqliga aadamaha seebaa u haboon marka kitaabka la bilaabayo kitaabka ma in lasoo khulaaseeyo xagga hore khulaasada lagu keenaa mise maye kitaabku markuu dhammaado in la khulaaseeyo weeyaan waa la isku qabtay mutaahiriinta iyo mutaqadimiinta isku qabatay qole waxay yidhahdeen khulaasada xagga hore ha lasoo mariyo qolena waxay yidhahdeen meye khulaasada labada xagga dambe ha la dhigo qolada b b c duna way kala fahmi waayeen baynu nihi mid qaataan labadiiba way wada qaadatay b b c du markay soo gelaysa maxay tidhaha warka he warkoo kooban bay dee waa khulaasadii markay kasii baxaysana maxay tidhaahdaa warka qodobadii ugu doorka roonaa kelmaddu waa kelmad weligeedba laysku hayey oo marka wax la sheegayo dad wax loo sheegayo caqligooga yaa ku habboon caqliga dadkan wax loo sheegayo yaa ku habboon ma marka hore in khulaasada lasoo hormariyo mise marka dambe in khulaasada dib loo dhigo yaa ku habboon weeyi abwaabu usuulilfiqhi usuululfiqhiga baababkoogii weeyaan abwaabuhaa baababsha usuululfiqhigu cishruuna waa labaatan baaban baab labaatankaasoo tusuradu la israacraacin doono lagu tixi doono labaatankaba dabadan iskugu qaban buu ku yihi sheekhu abwaabuhaa baabasheedu cishruuna baaban waa labaatan baab labaatankaasoo tusuradu la israacraacinayo oo dabada la kaa qaban o sheekhu halkaa muxuu ku sheegay baabasha aan dhigan doonnaa inay imise yihiin labaatan baab maalintuu kitaabkaasi inoo dhammaado haddaba ardayow ele wakti uun inuu kaa baxa maahae labaatankaa isku imtixaan labaatankii maxaad ka haysaa isdhe labaatankii maxaad ka haysaa isdhe labaatankaa baabayn hadda ballan qaadnay wa kulluhaa labaatanka kulligoodaba satuuradu waa la soo aroorin doonaa fil kitaabi kitaabkan dhexdiisaa lagu soo aroorin doonaa wa kulluhaa satuuradu fil kitaab fil kitaab baa la qadimay wa kulluhaa labaatankaba satuuraddu waa la soo aroorin filkitaabi kitaabkanaa lagu soo aroorini labaatankaba kitaabkan aynu ku soo aroorin doonaa waad ila socotaa baan umalaynaya labaatankaa uu inoo sheegay abwaabta usuululfiqigu inay labaatan yihiin talow ma kutubta usuululfiqiga ayay ku baahisan yihiin mise kitaabkan quraaba ka warramaya labaatankaba labaatankaba kitaabkanaa ka warramaya wa fi kitaabi kuluhaa saturadu kitaabkana baan ku keenaya labaatankaba buu ku yihi labaatankii haddaba haynoo faahfaahiyo beydka koobaad wuxuu sheegay laba jumlo oo muhiima shadriga hore wuxuu sheegay abwaabta usuululfiqigu inay labaatan yihiin shadriga dambena wuxuu sheegay labaatankaba in kitaabkan laga helayo labaatankaba kitaabkana laga helaya abwaabuhaa usuululfiqiga baababkiisu cishruuna baaban waa labaatan baab ama cishruuna waa labaatan baaban baabnimo ah oo labaatankaba tusradu eh, laysraacraacin doono ama la xidhiidhin doono wa kulluhaa labaatankaba ama kulligood satuuradu waa la soo aroorin filkitaabi kitaabkaa lagu soo aroorin oo miyay oomanaayeen talow ha la arooriye miyay oomanaayeen may e aroorinta waxaa looga jeedaa uun kitaabka ayaa lagu xusi doonaa oo lagu sheegi doonaa uun istiiraadka ama iiraadka halkaa inoogu qoran kitaabkaa lagu dhex sheegi doonaa weeye watilka taasi waa labaatankiibuu durtaba bilaabay aqsaamu lkalaam kalaamka qaybihiisa weeyi taasi ko baabka koobaad waa aqsaamulkalaam ereyga haddaba aqsaamulkalaami ihi waa baabkii ugu horeeyey ee usuululfiqigu uu ka warramaya waa aqsaamulkalaam kalaamka qaybihiisa baabkaasi sidaynu arki doonno luqa ayuu u badnaan doonaaba baabkaa aqsaamulkalaam aan kaga warbixinaynaa xagga luqaduuba xooga saari doonaaba luqada oo luqadaa lagu taaban doono maxaan ku dha hadday tahay naxwaheegii iyo hadday tahay balaaqadeediiba baabkaa koobaad ee aqsaamulkalaam waa baab xagga luqada lagu falanqayn doono insha allah ilayn usuululfiqigu u adiladu ka hadlaya oo kitaabkii iyo sunnadii ay kamid yihiin kitaabka iyo sunnadu luqay ku qoran yihiin dee luqadooda ha sheego luqadoodii waa in laguu sheegaa markaa watilka taasi aqsaamu lkalaami waa kalaamka qaybihiisii qaybihii kalaamka ayaynu halkaa ku arki doonaa uma amrun amar weeye intaa kadib uma alifkaa gabayga dartii baa loogu taagay waa uma uma amrun waa baabka amarka baabka labaadna amarkana waynu ka hadli doonaa baabulamar baab la yidhah baynu ka hadli doonaa oo isaga aynu ka hadli doonno amarku goormuu wujuubku tusaa goormuuse wujuub uuna kutusaynin amarku takraar ma keenaa amarku fawri ma keenaa degdeg in waxa loo sameeyo waxa lagu amray muxuu amarku yahay amar iyo axkaamtii ayaynu halkaa kaga hadli doonaa insha allahu tacaala waa baabka labaad wa nahyu nahyi weeyaan nahyiguna waa baabka saddexaad ee usuululfiqhiga taxriim iyo xurmo ayuu keenaa shay haddii lagaa nehiyo wuxuu ku sifoobayaa shaygaasi xaaraan inuu yahay buu ku sifoobi waa nahyigii waa nahyu nahyi waa baabkii saddexaad siiqooyinka nahyiga keenaa waa maxay baa lagu sharxi doonaa iyagana dalaalada nahyiguse waa maxay wa nahyun uma lafdun waa lafdi lafdiga oo cama caam ah cama wey alifkaa gabiga dartii baa loogu taagay lafdun cama maxaa looga jeedaa lafdun cama ow amase khasa khaas ah ow khasa cama waa ficil maadi cama caam buu noqday waa mudaacaf laazima khasana waa mudaacaf laazima haddaba maadaama oo cama iyo khasa ereyga cama waynu garanaynaayo isagu shuduudku shaadku inoogu jiraa waa cashirkeenna berri aynu dhigan doonno sarfiga khasa isagu waa qiyaaskii khasa khaas buu noqday ama khasa isagaa wax khasisaya haddaynu nidhaahno khasa waxbuu khasisayaa mucaddaan ka dhigayaayo yakusu baan ku keenaynaa markaa yakusu haddaba waxaad u fiirsataa camana caam buu noqday weeyi lafdigaa cama iyo khasa aan ku idhi labada ficil la kala magacaabay ismigooga faacil baa loo baahan yahay camo ismi faacil keena caamun khasana ismi faacil keena khaasun labadaa erey iyaguna waa baab baabka caamka iyo baabka khaaska waynu arki doonaa biidn tacaala o mubayanun waa mubayan kii la bayaaminayey mubayan haddaba mubayan markaan idhaa waa ismi mafcuul oo ficilkee ka yimid sidaa markaan ugu dhawaaqay inan mubayin odhan waa ficilkii bayana ahaa ow mujmalun ama mid mujmaloo la duuduubay mujmal mujmal waa ismi mafcuuloo ficilkiisu maxay ahaa ajmala waa afcala mubayan iyo mujmal waa laba ismi mafcuul laakiin labadooda ficil ay kala duwan yihiin de bayana iyo ajmal ayay kala yihiin waa baab iyagana ku sharxi doonaa mubayan iyo mujmal naska ka la waa mujmal mujmal weeye iyo ka la odhanayo maaha mujmal waa mubayin ow daahirun miduu daahir yahay macnaahu macnihiisu ow muawalun iyo miduu muawal yahay halkaana maxaynu kaga hadli doonaa daahir iyo iyo muawal iyagana waa baab laga hadli doono haddaba halkaa waxaan markaan marayna aan isweydiinaynaa war mulaqa iyo muqayadku xaggay ku sheegnaayeen sheekuma magacaabin mulaq iyo muqayade halkeebay ku sheegan yihiin iyo muqayadku caamka iyo khaaska ayay ku dhex jiraan caamka iyo khaaska ayay ku dhex jiraan oo caam iyo khaas marka laga hadlayo ayaa lagu soo darayaa mulaq iyo muqayad wa mulaqulafcaali afcaasha mulaqa a ah weeyi ereygaa mulaqa beydkuu ku buuxsadaye waxaa looga jeedaa un wa afcaalu saaxibi shariica sharciga ka u saaxiibka oo rasuulka ah ficiladii uu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam rasuulku ficiladuu samayn jiray ayaynu isna baab ku soo qaadan doonaa afcaalu saaxibi shariica wa mulaqu afcaali weeyi aqsaamtii baababku uma maaka weeyaan nasakha nasakha nasakha nasakhay xukman xukun xukunka oo siwaahu isaga ka soo hadhay uma ma nasakha xukman siwaahu uma maaka weeyi bihi bisababihi kaa hore sababtii intasakha ku nasakhmay oo ku doorsoomay halkani waa isku baabuun uma maa nasakha xukman siwaahu uma maa bihi ntasakh waa isku baabuun baabkaasi muxuu noqonayaa annaasikh wاlmansukh uma maa nasakha marka la yidhaahdo naasikh baa looga jeedaa ismi faacil ismi faacil naasikhaa looga jeedaa markaynu eh, maa bihi ntasakha nidhaana maxaynu uga jeednaa ismi mafcuul mansuukha haddaad ulaai ulaai ka soo qaadanayso haddaad kayru ulaaiyo intasakhadaad ka soo qaadanaysa ina ismi faacil muntasikha muntasikh waa nasakme muntasik nasakme weeyi naasikiyo mansuuq buu halkaana uga jeedaa kadaalika kaa waxaa lamida alijmaacu ijmaacii ummadda ijmaaca ummaddana baabaynu ka dhigi doonaa aynu ku falanqayno ama aynu ku sharaxno oon ogaano waxa ijmaaca iyo kayfiyaadka uu u guntamo walakhbaaru akhbaartii weeye akhbaartiina khabarkii baynu ka warbixin doonaa iyo akhbaarta inagoo u kala qaybinaynaa axaadiista rasuulka qaybtii mutawaatirka ahayd iyo qeybtii axaadda ahaydba walakhbaar maca xadrin xadri micii isagoo ah xadri waa manci micii wa maca ibaaxatin iyo ibaaxa maceed xadriga iyo ibaaxaduna waa baab baabulxadri walibaaxa kullun waxa aan soo sheegnay mid kasta oo ka tirsani waqaca wuu dhacay oo kitaabka u dhex dhacaya kullun waqaca mid kastaaba wuu dhacay oo uu sugnaaday haddaba ereyga in hadalkan kullin waqaca ah, sheekhu kitaabku gabayguu ku buuxiyey looma baahna in kullin waqacada kullun mid kastaaba waqaca wuu dhacay oo sawkii hore inoogu soo sheegay yidhi wa filkitaabi kulluhaa satuuladu kitaabkanaan ku sheegi doonaa mid kasta ama lagu sheegi doonaa haddana kullun waqaca mid kastiba u dhex dhacay kitaabka ayuu ku dhex jiraa mid kastiba gabayguu ku buuxsadaye macno hadda aad baadhaysaa kuma jirto halkaa kadaa kan waxaa lamida alqiyaasu qiyaaskii qiyaaska qaybihiisii oo dhan baynu kaga warramaynaa ha ahaada qiyaasulcille ama ha ahaada qiyaasu dalaale ama ha ahaada qiyaasu shabah kadaalika kaa waxaa la mida alqiyaasu qiyaaskii licilatin cillo darteed loo qiyaasanayey mulaqan oon la kala qaadayninba waa mulaqan ama qiyaasulcillo ha ahaada saraaxatan buuba iyada u sheegay ama qiyaasu dalaale ama qiyaasu shabah oo fi lasli ciladaasi fi lasli waa inay asalka ku sugan tahay dee shayga arkaan buu lahaa qiyaaskuye waa in ka asalka ah cillo laga helaa oo ka faraca a ah looga qiyaastaa cilladaa labadoodaba ku wada jirtaa inay xukunka iyadu ay leedahay oo xukunka samaynayso alxukmu yaduuru maca xillatihi aynu nidhaana markaa xukunku wuxuu la warwareegayaa un cilladiisa wujuudan wa cadaman kadaa kan waxaa lamida alqiyaasu qiyaaskiibaa lamida muطlaqankii oon la kala qaadaynin licilatin cillo darteed loo qiyaasto cilada oo fi lasli asalka ku sugan wa tartiibu tartiibkiibaa kamida tartiibintii liladilati adilada la tartiibinayay adilada sida loo kala hormarinayo iyada lafteedana waa inayn laga hadlaa wa tartiibu fi ladila sida loo kala ratibayo adilada haddii ay istacaarudaan daliilkee la horreysiiyaa keesee la dambaysiini baabaynu kaga hadli walwasfu waa wasfi iyo tilmaan fii muftin qof muftiyo dhexdii la sifaynayo wa mustaftin iyo mid mustaftiyo oo su-aal doono ah la sifaynayo wahaakadaa kan waxaa la lamida axkaamu kulli mujtahidin mujtahid kaste axkaamtiisii ayaa la mida oo isna meesha lagu arki doonaa sheekhu haddaba intaa oo labaatan baab ah oo hordhaca oo weli cashirkii usuulka aynaan gaadhin weli maynaan gaadhin cashirkii usuulka ayu sheekhu halkaa inoo keenay macnaha unaynu isa saarno abwaabuhaa baabasha usuululfiqhigu cishruuna baaban waa labaatan baab oo tusradu la israacraacinayo wa kulluhaa gebi ahaanteed satuuradu waa la soo aroorin doonaa fil kitaabi kitaabka dhexdiisaa lagu soo aroorin wa tilka taasi aqsaamu lkalaam waa kalaamka qaybihiisii tilka taasi waa labaatanka baabashiihi aqsaamu lkalaam waa ka koobaad waa baabu aqsaami lkalaam uma amrun waa amarkii wa nahyun waa nahyigii uma lafdun waa lafdi lafdiga oo cama caam ah ow amase khasa khaas ah ow mubayanu waa ka mubayinka ee la bayaaminayo ow mujmalun waa ka mujmalka ee ijmaalku ku jiro ow daahirun waa miduu daahir yahay macnaahu macnihiisu oo muawalun waa mid muawaloo la awilayo wa mulaqulafcaali afcaasha mulaqa a ah weeye uma maakii weeyi nasakha nasakhay xukman xukun siwaahu isaga ka soo hadhay uma maaka weeyaan bihi kaa hore in tasakha ku nasakhmay kadaalika kaa waxaa lamida alijmaacu ijmaacii iyo walakhbaaru akhbaartii oo maca xadrin manci miciya wa maca ibaaxatin ibaaxa maceed ah kullun mid kastaaba waqaca waa dhacaye kadaa kan waxaa lamida alqiyaasu qiyaaska muطlaqankiyo la kala qaadaynin licilatin cillo darteed loo qiyaasto cilada oo fil asli asalka ku sugan wa tartiibu weeyi tartiib liladilati adilada la tartiibiyo dhexdooda walwasfu waa wasfi iyo tilmaan fii muftin muftiga la tilmaamo wa mustaftin mustafti la tilmaamo mustaftiga oo cuhida la ogaaday wahaakadaa kan waxaa la lamida axkaamu kuli mujtahidin mujtahid kaste axkaamtiisii ayaa la lamida oo iyadana aynu ku arki doonaa in sha allahu tacaala cashirkeenni halkaa ayuu inoogu joogaya wallaahu subxaanahu tacaala aclaa w aclam